المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحاabatihi أجمعين ثuma أma bعd in sha allahu tacaala inagoo ilaahay kaalmaysanaynaa halkan waxaynu saaka ka bilaabi doonnaa kitaabka magaciisa la yidhaahdo bidaayat lmutafaqih kitaabkaasi oo kitaab fiqhi ah oo runtii kitaab aada ugu wanaagsan ah qofka fiqhiga inuu barto doonaya gaar ahaan fiqhiga bilowga ku ah kitaabkan ayaynu insha allahu tacaala inagoo ilaahay kaalmaysanayna saakay bilaabi doonnaa oo taariikhda hijrigu ay tahay saddex iyo labaatankii bishii afar iyo labaatankii bishii toddobaad kun afar boqol labaatan iyo sagaal hijrigu uu yahay iyadoo ku beegan bisha miilaadiga ah oo haddii alla idmaayo maanta ay taariikhdu tahay ay tahay toddoba toddobadii bishii toddobaad labada kun iyo toddobada ayaynu insha allahu kitaabkaas maanta bilaabi doonaa kitaabka waxaa qoray nin sheekha oo magiciisa la yidhaahdo waxiid ibnu cabdisalaam baali ninkaas sheekha ah ee kitaabka alifay hadda waa nin sheekha oo nool oo jooga oo fadhiisinkiisu uu yahay masar halkaasaa sheekhu uu degan yahay <coughs> kitaabkan sheekhu wuxuu qoray oo qoraalkiisa u dhammeeyey bisha la yidhaahdo shacbaan oo bisha sideedaad ee hijriga ah afar iyo tobankeedii sanadku markuu ahaa kun iyo afar boqol iyo lix iyo labaatan ayaa sheekhu caleyh allah subxaanah wa ha barakeeyo uu sheekhu kitaabkan uu qoray sababta kitaabka sheekhan uu alifay haddaynu wax yar taabanno wuxuu yidhi sheekhu isaga laftiisaa ka hadlay wuxuu leeyahay markii aan arkay cilmiga fiqhigu inuu yahay culuumta diinta ka ugu ballaadhan uguna koobidda badan oo qofkii daalibka ahaa oo cilmiga dalbayay sanawaad aada u fara badan uu qofku cilmigii fiqhigii intuu bahanay baranayo wakhti badani ku baahayo dhaafayo oo markaa diraasadii ay ku dheeraanayso ayaa waxaan intau axkaamta fiqiga qofkaasi dul fadhiyo ayaa waxaan go-aansaday inaan uruuriya buu sheekhu yidhi wixii aan awoodi karayo oo dawaabid sharci ah oo wax badanna koobaysa oo jus-iyaadkii iyo qaybihii axkaamtu ay ka koobnayd koobaysaa inaan u dejiyo oo kitaabka ku ururiya ayaan jeclaystay hadafkayguna waxa weeye in ciddii kitaabkan inay xifdido ama qaybta doonaysaa ay xifdiso ayaa hadafkaygu uu yahay buu sheekhu yihi caleyh raxmatullah iyo xifdiga ka sokowba ciddii markaa doonta inay kitaabkan soo daliishato ay markaa haddii aan idmaayo si dhaqsaa usoo daliishan karto ayaa uu sheekhu yidhi calayhi raxmat ullah wagafara allahu danbah sidaa awgeed baa sheekhu si deg dega suu kitaabka masaaishiisa ugu daliishado kitaabkan baan alifay buu yidhi bidaayatu lmutafaqih la yidhaahdo oo qofkii inuu faqiih noqda doonaya halkii uu ka bilaa habilhaa ah wuxuu yidhi sheekhu caleyh raxmatullah waxaan kitaabkan u diyaariyey aniga naftayda iyo carruurtaydan kitaabkan ugu talagalay iyo qoyskayga say u qaybaan oo kitaabka u xifdiyaan oo ay fiqhiga wakhti kooban u haleelaan waxaan aada ugu dadaalay buu yidhi sheekhu kitaabkan aniga iyo caruurtayda iyo qoyskayga inaanuna dhaafin oo gurigayga kitaabku u yaallo oo cilmiga faafintiisa oo aan ku bakhaylayana ma aha buu yidhi laakiin waxaan sidaa u yeelay aniga oo eh, waxiij cabdisalaan ah ayaan u habboonayn oo ehel u ahayn inaan kitaab matniyo fiqiya aan dejiyo oo dadku ay xifdiyaan oo qaybaan oo bulshada dhexdeeda ku warwareega oo laysu dhiibo oo la kala iibsado caley raxmatullah anigoon ahal u ahayn awgeed baan sidaa u yeelay waana <coughs> waxaan sheekhu saa u yeelay buu yidhi camalkan oo camal ragga culimada ah oo fuqahada ah oo waaweyn ay camalkoodii ay tahay aniguna aanan raggaa gaadhsiisnayn awgeed baan sidaa u yeelay laakiin alle wuxuu qadaray buu sheekhuu yidhi inaan maaragtay kitaabkii uu baaho oo rag badan ay gacantooda kitaabkii uu galo oo uu faafo sababta aan guriga ugu kitaabka u dhiganayay oo aan ugu talagalay reerkaygana waxay ahayd haddii aan xusuusto waxaan khalday oo kitaabka matnigiisa ku yaalla inaan dib u raajico oo markaa aan tasxiix ku sameeyo ayaan saa u yeelay buu sheekhu leeyahy laakiin alle wuxuu qadaray in walaalahay qaarkood ay kitaabkii ka war heleen oo ay sawirteen nusakhdii aan qoray oo markaa inay xifdiyaan ay bilaabeen oo markaas wixii qarsoonaa ay soo daahireen ayuu sheekhu leeyahay codsi badanna la iisoo gudbiyey inaan kitaabka fiqiga ah ragga u ogolaado ilaa ay nuskhadii u dambaysay kitaabka iga qaateen oo la daabacay oo daraasad badan lagu sameeyey oo macaahidda ducaadda lagu diyaariyo xitaa manhaj looga dhigay lagu baro iyo xalaqaadka cilmiga ee khaas ahaan sida tenan oo kale dadka looga faa'iideeyo laakiin anugu kama zuulin buu sheekhuu yidhi inaan odhanayo wixii kitaabkaas khilaafa daliilka sharciga ah anigu waan ka noqday noloshayda iyo geridayda ka dambow qodobka saddexaad aynu ka hadlayno waxa weeyaan kitaabka kan muhiimadda uu fiqhigu leeyahay waa maxay muhiimadda fiqhiga barashadiisa ku jirtaa muhiimadda fiqhiga barashadiisa ku jirta waxa weeyaan cilmiga fiqhigu wuxuu ka mid yahay culuumta la barto ka ugu muhiimsan buu ka mid yahay waayo waxaa cilmiga fiqhigu uu dhigayaa nolosha qofka bani aadamka ah oo qofkii muslimkaa wuxuu baranayaa hadduu fiqhigii barto maxaa qofkii u xalaala maxaa qofkii ka xaaraama ayuu qofkii baranayaa wuxuu qofka u caddaynayaa fiqhigu sida uu rabbigii u caabudi lahaa oo ah si cilmi ku salaysan fiqhigu qofkii bartaa ama barashadiisu waxay faa'iidaysaa qofku in cibaadaadka allah subxaanahu wa tacaala uu ku caabudayo si wacan uu uga warhayo cibaado walba uu gudanayo iyo mucaamalaadka bulshada uu kula dhaqmayo iyo wixii qoon ah ee dadka uu gaadhsiiyo ama isaga la gaadhsiiyo iyo axkaamta ku saabsan qoyska iyo usrada iyo cuntada wixii ku saabsan iyo gowraca wixii ku saabsan iyo xukunka waxa ku saabsan iyo markhaatiyada wixii ku saabsan iyo waxay bulshadu u baahan tahay muslimka dhammaanteedba haddaba sidaa awgeed baa waxaa qofkii muslimkaa ku waajib ah inuu barto weysadii iyo salaadii iyo soomkii iyo cibaadaadka la midka ah si uu cibaadadiisii qofkaasi u saxo laba siyoodna qofku waa ugu suuro geli karaysaa midda koowaad waxa weeyaan inuu qofku daraaso ku sameeyo axkaamtaa sharciga ah oo uu barto oo qof mucallim ah oo mutakhasis ku ah oo si bilaasha wax ku baraya uu ka faa'iidaysto haddii aanu helin qof caynkaasoo kale ahna inuu mucallim qabsado uu lacagtiisa ku bixiyo kharashkiisa uu ka faa'iidaysto suu ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa si saxa ugu baran lahaa sidaa awgeed baa ee waxaa qofkii la doonayaa hadduu ganacsada yahay inuu barto fiqiga ku saabsan bayac mushtarka iyo wax iibiska si uu maaragtay ilaahay wixii uu ka nahiye oo ribo ahaa aanu uga dhicin oo xaaraan markaa aan u cunin isagoo aanay sogayn hadduu dhakhtar yahay ama mucallim yahay ama injineer yahay iyo funuunta kale lagaba shaqeeyo waa inuu barto fiqhiga si uu wuxuu qaadanayo ee ujra ah u xalaashado oo uu haddii alla idmaayo hadduu guryo leeyahay guryihiisa kiradooda iyo macaamilkooda u xalaashado hadduu dhakhtar yahay dhakhtarnimadiisa wuxuu ka helayo u xalaashado hadduu qofku maalan yahay kawaanle oo hilibka uu qalo oo hilibka uu ka ganacsado fiqiga ka maarmi maayo si uu u barto axkaamta ku saabsan gowraca fiqigii bay ku dhex jirtaa hadduu yahay qof beeralay ah ka maarmi maayo inuu fiqhigii barto si uu u ogaado fiqiga ku sugan musaaracada iyo abuurka wax la beero iyo shaqada sida looga shaqaysto hadduu yahay qof shirkado iyo musaanacaad u saaxiib ah fiqiga barashadiisii ka maarmi maayo ilaa uu barto fiqhu sharikaat sharikaadka iyo wax isku darsiga iyo shuruudaha ay ku burayaan ama ku hagaagayaan ee ribada kaga dhowrsanaya haddii qofkii ilaahay uu xaj u fudaydiyo ama cumro alla u fudaydiyo oo inuu cumraysto ama xajiyo ay dhacdana fiqigii qofkii ka maari maayo waayo inuu bartaa muhiim ah fiqhu lxaji waalcumra hadduu qofku zaka inuu bixiyo damco fiqigii ka maarmi maayo ilaa uu barto zakada fiqhigeeda hadduu qofku inuu guursado doonayo fiqigii ka maarmi maayo ilaa uu barto guurka fiqiga ku jira iyo axkaamta qoyska hadduu qofku doonayo inuu islaantii ama qofkay wada joogeen ay kala tagaanba hadday dhacdaba fiqigii qofkii ka maari maayo ilaa uu barto fiqiga ku saabsan furiinka iyo dalaaqa iyo axkaamtiisa hadduu qofkii doonayo inuu wax ka dardaarmo oo uu dardaaran bixiyo oo dhaxal iyo wax lamid ah uu dardaarmayana oo uu cid u hantidiisa wax uga dardaarmayo ka maarmi maayo fiqigii suu u barto fiqhulwasaaya dhaxalka wixii ku saabsanaa sidaa awgeed waxaynu tusaalayaasha ku ururin karnaa qof kasta oo muslima rag iyo dumarba waxaa la gudboon inuu barto fiqiga fiqiga inuu barto ayaa la gudboon intaas waxay ahayd muqadamadii kitaabka iyo hordhiciisii ayay ahayd in sha allahu kitaabkii baynu gudageli doonaa qaala almualifu raximahu llahu tacaala bism illaahi araxmaani araxiim sheekhu ku bilaabay ilaahay magiciisu allaha naxariista guudita gaarba leh muqadima muqadima bimacnaa waa hordhac oo kitaabka sheekhu u samaynayo alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa leh oo sheekhuu bilaabashada uu xamdiga alle ku bilowday waa shay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay mahadda iyo inta badan uu sheegi jiray allah in loo mahadiyo alxamdu lilaahi mahad allah iska leh wa kafaa u allah subxaanah wa tacaala wax walba ku filnaaday wa salaamun nabadgeliyo calaa cibaadihi addoomihiisa dushooda ha ahaato aladiina kuwaasoo istafaa alle uu doortay kuwa ilaahay uu doortay waa ayo waa annabiyiin wasidiiqiin sidiiqiinta iyo nebiyadii kuwaas weeye jacalana allahu minhum ilaahay subxaana wa tacaala kuwaa sidiiqiinta inagu daro wa bacdu intaa kadib intaa kadib fa haadaa kitakani mukhtasarun waa mid kooban mukhtasar waxaa la yidhaahdaa xagga marka la fasirayo micnihiisu maa qalla lafduhu wakaura macnaahu mukhtasar waxaa la yidhaahdaa waxa lafdigiisuna uu yaryahay meesha ku qoran micnaha uu xambaarsan yahay kelmadahaasina ay aada u fara badan yihiin marka fa haadaa kani mukhtasarun waa kitaab kooban oo maxaa looga jeedaa waa maa qalla lafduhu wixii lafdigiisu uu yaraado oo wakahura macnaahu micnihiisuna uu badan yahay mukhtasarkaasoo fi lfiqhi fiqiga ku saabsan waa yahay fiqiguna waa maxay waa fahamka diinta la fahmo ku saabsan kaasoo yadbidu yadbidu wuxuu uruurinayaa shawaaridahu fiqiga wixiisii kala yaacsanaa wixaa shawaaridda ahee kala yaacsan ee fiqiga ah ayaa kitaabkani uruurinayaa wayajmacu wuxuu kulminayaa qawaacidahu fiqiga qawaaciddiisiina waa uu kulminayaa kitaabka kan qawaaciddiisa ku faafsan kitaabka gudihiisa ama qawaacidda ku faafsan ahlulcilmiga aqwaashooda fiqhiga wixii qawaacidee ku faafsan kitaabkan baa kuu uruurinaya iqtasartu fiihi calaa maa saxa daliiluh iqtasartu waxaan ku gaabsaday fiihi kitaabkan gudihiisa calaa maa wixii saxa u ansaxay daliiluhu daliilkiisa wixii fiqhi ah ee daliilka ku tusinaya uu ansaxay ayaan ku gaabsaday wax alla wixii aaraa ah oo aan daliil loo haynin oo fiqiga soo geli kara kuma darin buu sheekhu leeyay caleyh raxmatullah waana sidaa uu sheekhu sheegay oo waxa uu inoo keeni doono dhammaantood daliil bay ku sugnaan daliil bay ku sugan yihiin daliil cad bay ku sugnaan doonaan warajaxa uu raajix noqday madluuluhu waxa uu ku tusayo wa ratabtuhu waxaan u ratibay kitaabka kan oan isugu beegbeegay calaa abwaabi manaari sabiili kitaabka fiqhiga ah ee xambaliga ah ee manaari sabiil la yidhaahdo abwaabtiisu kitaabkaasi qaabka ay u dhigan tahay ayaan kitaabkan u dhigay oo maxaan kitaabkaa abwaabtiisa ku jeclaystayoo kitaabkan uga tusaale qaatay markaan alifayey liyakuuna si uu u noqdo tamhiidan gogolxaadh lahu isaga loo gogolxaarayo iyo wa madkhalan meel laga galo ilayhi xaggiisa u noqdo oo qofkii kitaabkan akhrista kitaabka weyn fiqhiga ee manaari sabiil la yidhaahdo waa kitaab uu hadhow u fududaanayo barashadiisa iyo raacashadiisa kitaab uu ufududaanayo wey wuxuu yidhi sheekhu wa asmaytuhu waxaan ku magacaabay bidaayat almutafaqih ama bidaayat lmutafaqih qofka fiqhiga doonaya inuu faqiih noqdo qofka doonaya halkii uu ka bilaabi lahaa ayaan ku magacaabay marka waa inuu kitaabkani noqdo baan ilaahay weydiisanaynaa bidaayata khayrin wa baraka kitaab bidaayo khayr iyo baraka u ah qofkii fiqhiga baranaya wa as'alu llaha ilaahay waxaan weydiisanayaabuu sheekhuu yidhi an yuslixa inuu hagaajiyo niyaatinaa niyooyinkeenna qasadka aanu leenahay in ilaahay noo hagaajiyo ayaan weydiisanayaa wayulhimanaa uu alle nagu hanuuniyo rushdanaa toosnideenna toosni aanu toosnaana ilaahay nagu hanuuniyo ayaanu weydiisanaynaa oo weli qowlkeenna iyo hadalkeennana ilaahay uu toosiyo subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi sheekhu alfiqhu wa fiihi sittatun wa halaahuuna kitaaban kitaabkan gudihiisa waxaa ku sugan sittatun lix iyo wa halaaثuuna sodon kitaaban kitaab baa ku sugan kitaab maxaa la yidhaahdaa kitaab waxaa la yidhaahdaa wixii ajnaas ah oo jinsi jinsi u qaybsan kitaabu zakaa kitaabu dahaara kitaabu lxaj hadda lix iyo soddonkan kitaabee meesha kuugu qoran kitaab kitaab lamida miyuu jiraa waa midul mid kale waa ka duwan kitaab marka waxaa la yidhahdaa midka shayga shayga kale ka duwan ee markaa laga hadlayo shareecada daraasaynteeda ayaa kitaab la yidhaahdaa baabna waxaa la yidhaahdaa waxa isaga ka farcama ee nooc nooc noqon doona fasalna waxaa la yidhaahdaa wixii masaa'il ah ee baabka kasii farcama ayaa fasal la yidhaahdaa marka wa fiihi waxaa ku sugan sittatun wa halaahuuna kitaaban lix iyo soddon kitaab baa ku sugan ka u horeeya waa kitaabu dahaara dahaarada kitaabkeediiba u horeeya lix iyo soddonka waa ku qoran yihiin hadda in xabad xabad loo akhriyay micno badan kuma jiro marka lix iyo kitaab ee kuu taxan weeyaan kitaabu dahaara ayaa u horeeya kitaabu dahaara dahaaro maxaa la yidhahdaa dahaarada waa kitaabu dahaara marka lagu yidhahdo micnihiisu waxa weeyaan rafcu lxadai wa zawaalu lkhabuf waa wixii xadadka ahaa ee xadadku waa maxay waa wixii jidhka ku imanayay xadad waxaa la yidhaahdaa waxa jidhka ku yimaada ee qofka salaada u diida oo jidhka gaar ku ah baa la yidhaahdaa khabusna waxaa la yidhaahdaa waa najaasada waa wixii najaaso ah ee qofka ku yimaada ama jirhkiisa ama maradiisa ama meesha uu ku tukanayo ku yimaada loomana shardiyo najaasada suulideeda ay zuusho oo qofka ay ka zuusho looma shardiyo in ay had iyo goor albiye ku zuusho iskeed bay u suuli kartaa najaasadu oo dabayl badanoo ku dhacday baa zuulin karta oo qorax ku dhacday baa zuulin karta iyo wixii la midka ah marka nijaasadu waa cayn mustaqdara marka qaacida ayaa jirta lagu kala duwo khabudka iyo xadadka waxaa la yidhahdaa annajaasatu caynun mustaqdara yazuulu xukmuhaa bizawaaliha walow bigayri maain wa qaacida fiqhiya annajaasatu caynun mustaqdara nijaasadu waa shay cayn leh oo laga yaqyaqsoodo yazuulu xukmuhaa xukunkeedu wuxuu ku zuulayaayoo ku baaba'ayaa bizawaalihaa iyadu markay zuusho walow biqayri maain biyo waxaan ahaynba ha ku zuusha hadday doontee mar haddii yadii la waayo khalaas weeyaan marka xadadku labuu u qaybsamayaayo xadad yar iyo xadad weyn xadadka weyn waa wixii maydha waajibiya sida jinaabada sida xaydka sida nifaaska xadadka nuuca yarna waa wixii waajibiya weyso oo aan qubays waajibin sida kaadida iyo neefta qofka xagga dambe ka timaada iyo wixii la mid ah marka sheekhu wuxuu yidhi kitaabu dahaara dahaarada kitaabkeedii weeye maxallu mabxahuhu dahaaradu waxay u qaybsantaa saddex qaybood oo qofku inuu ogaado ay muhim tahay qaybta koowaad waxaa la yidhaahdaa dahaaratu kubraa waa dahaaro weyn dahaarada weyn waa maxay wa hiya alguslu waa maydha la maydho ama jinaabo ka maydho ama dhiig dhalmo ka maydho ama dhiig xayda ka maydho waxaa la yidhaahdaa dahaaratu kubraa wa hiya alguslu waa maydha ta labaadna waxaa la yidhaha suqraa waa dahaaro yar wahiya hiya alwuduu'u waa weysaqaadka ta saddexaadna ta saddexaadna waxaa la yidhaha dahaaratu badelin waa dahaaro labadaa ka bedel ah wa hiya tayamumu waana tayamumkii saddexdaasay dahaaradu u qaybsantaa sheekhu marka wuxuu yidhi wa fiihi kitaabka gudihiisa waxaa ku sugan wa fiihi baabkan gudihiisa waxaa ku sugan axada cashara baaban koob iyo toban baab baa kitaabkan gudihiisa ku sugan oo sheekhu si cajo badan oo layaab badan buu koob iyo tobanka baabba sheekhu u taxay baabulmiyaah baabulaaniya baabka weelasha iyo baabka biyaha baabu qadaa ilxaaja baabka qadaha iyo xaajada lagu gudanayo baabu siwaaki baabka cadayga kaga hadlayo baabulwuduu baabu masca alkhufayn iyo ilaa aakhir waa u tegi doonaa marka sheekhu si cajo badan buu u sameeyey oo haddii sida cajabta badana sheekhu u ratibay haddaynu xitaa isku dayno bal inaynu xoogaa tawdiixinno dahaaradu wax lagu dahaaro qaataa biyo unbay ahaataa biyahana waxaa lagu shubtaa weel soo maaha dee marka labadiiba labadaa baab hadda way isxigaan soo maaha dahaaro maxaa lagu qaataa waa biyo soo maaha biyana maxaa lagu shubtaa weel baa lagu shubtaa weelkii lagu shubtay biyihii qofku muxuu u baahan karaa inuu ku xaaji guto sooma hade qadaaulxaaju sheekh ku xijiyey intaanu weysaysan qadaaulxaaju qofku u baahan karaa maxaa qadaaulxaajii xigi kara caday baa xigi kara soo ah. qofkii waa cadaysanaya intaanu weysaysan maxaa haddana xigaya weysadii baa xigaysa saasuu u haddana waxaa xigi karta markuu weysadii xubnihii kale soo maydhay in khuf uu gashan yahay baa laga yaabaa oo qofkaa uu masaxo waxaa dhici karta haddana inay weysadii kaba jabto waxaa dhici karta wax qubays waajiba inuu ku yimaado waxaa dhici karta inuu biyaba waayo tayamumo waxaa dhici karta nijaasa inay ku timaado o iska zuuliyo waxaa iman karta xayd inuu gabadhii ku yimaado inahaasi marka waxay kutusaysaa sheekhu suu u dhigay waa wax isku beegbeegan weeyaan awalanka u horeeya baabulmiyaah waa baabka uu biyaha kaga hadlayo miyaah baabka kan uu sheekhu kaga hadlayo waa jamcu maain waana axkaamta la xidhiidha biyaha iyo aqsaamta biyuhu ay leeyihiin iyo xukunka biyuhu ay leeyihin buu sheekhu ka hadlaya fiihi wa fiihi baabkan gudihiisa waxaa ku sugan daabidun waaxid hal shay oo wax uruurinaya daabidku wax wax uruurinaya yani biyaha marka laga hadlayo hal shay oo kuu uruurinaya biyo oo dhan ayaa baabkan ku sugan waaya aqsaamu lmiyaahi biyaha qaybahoodu alaaatun waa saddex haddaad doonayso inaad biyo ku dahaaro qaabato biyuhu sidoodaba saddex bay u qaybsamaan saddex qaybood bay biyuhu u qaybsamaan waana taqsiimka saxiixa ah oo sheekhu uu sheegay waa war sax ah saddexdaasi biyuhu u qaybsamaan culimmada qaar baa biyaha u qaybiya laba qaybood laakiin labadaa qaybood kana ka wacan sheekhu u qaybiyey oo laba qaybooda waxay u qaybiyaan daahirun wa najas biyo daahira iyo biyo maxay ah biyo nijaasay u qaybiyaan laakiin qaybintaa waxaa ka fiican qaybinta sheekhan kitaabka qoray uu qaybiyey qaybta koowaad dahuurun waa biyo daahir ah dahuur maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa aldaahiru fii nafsihi almutahiru ligayrihi iyaga laftooduna biyo ahaan waa u daahir wax kalena waa daahirin karaan soo maa de kaasaa dahuur la yidhaahdaa wa huwa waa biyaha albaaqii baaqi ku ah calaa khilqatihi sidii ilaahay u abuuray bay baaqi ku yihiin sidii alla u abuuray ayay baaqi ku yihiin ama kuwo samada ka yimi ha noqdaan ama kuwo ceela laga soo saaray oo laga soo jiidoo dawlise loo ritay ha noqdaan ama kuwo togog rogmanaya laga shubay ha noqdaan ama kuwa roob laga dhaansaday ha noqdaan midabkay doonaan casaan iyo guduud iyo xareed iyo kuwa cad ha noqdaan waa biyo daahir ah lafahoodana waa u daahir wax kalena waa daahirin karaan haddaba biyahaasi xukunkoodu waa maxay sheekhu xukunkoodii ma sheegin laakiin xukunkoodu waa maxay biyaha caynkaas biyahaas xukunkoodu waxa weeye waana lagu weysaysan karaa waa lagu qubaysan karaa nijaaso waa laysaga daahirin karaa maadaama iyaguna daahir yihiin wax kan la daahirin karaan maxaa u daliila waanzalnaa min asamaai maaan dahuuran samadii waxaanu ka soo dejinnay biyo maxay ah biyo daahira ah ayaanu soo dejinnay xadiidkii kale muxuu ahaa huwa ahuuru maauhu alxilu maytatuhu biyuhu waa daahir badda markuu rasuulka aleh sal allahu aleh waali wasalam qaybta labaad daahirun waa biyo daahir ah daahir iyo dahuur faariq baa udhexeeya marka qaybta labaadoo biyaha ka mida daahirun waa biyo daahir ah daahir maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa addaahiru fii nafsihi hayru mutahirin ligayrihi iyaga lafahaantooda waa biyo daahir ah laakiin cillad bay leeyihiinoo wax kale laguma daahirin karo oo marakaadii ay ku duushay laguma maydhi karo meelay saxara gaadhay laguma maydhi karo iyaga laf ahaantoodu waa daahir laakiin shay kale ma daahirin karaan biyahaas weeyaan wa huwa biyahaasi alladii waa kuwa khaalatahu uu ku darsamay daahirun ay shay-un shay isaga qadar shay-un shay uu ku darsamay shaygaasoo daahirun daahir ah oo markaa shaygii daahirka ee ku darsamay muxuu noqon karaa biyihiibaa maalan waxaa ku dhacay cad hilibaaba ku dhacay biyihii baa xabad saabuunaa ku dhacday biyihii caanaa ku daatay midabkii marka waa isbedelayaa sooma hadde waxaa la odhanaya war badhaxani waa maxay maraqan meeshan yaallo waa maxay saabuuntan yaa meesha ku qooshay baa la odhanayaa magacii biyanimaa meesha ka tegey soomaha markaa magacii biyanimo meesha waa ka tegey mar hadduu magacii biyanimo ka tegey iyaga lafahaantooda maxay yihiin daahir weeye laakiin wax kale dee maadaama magacii ay waayeen ma daahirin karayaan wa huwa waa biyaha alladii kaasoo khaalatahu uu ku darsamay daahirun ay shay-un shay uu ku darsamay shaygaasoo daahirun daahir ah oo dabeeta seebuu u galay fa akhrajahu wuxuu ka saaray can itlaaqihi magiciisii guud magicii guudee biyanimuu ka saaray oo marka la arko shaygii war biyahani waa maxay la odhan maayo ee eh, maxaa la odhanayaa caanahan badhaxa ah waa maxay ee eh, saabuuntan meesha yaa ku qoosha waa maxay laxoohdan qooshka ah marka maxay biyahaasi maxay waayeen magacii asalka ah bay waayeen xukunkoodu muxuu noqonayaa xukunkoodu wuxuu noqonayaa biyahaasi iyaga laf ahaantooda waa daahir laakiin laa yarfacu lxada xada ma kor yeeli karaan waxaan bannaanayn in lagu weysaysto mana ansaxayso qofku hadduu ku weysaysto waa qowl baa jira waa qowl caynkaa odhanaya laakiin qowl kale waxaa jira qowlkaa ka raajixsanoo odhanaya nijaasada waa lagu suulin karaa ilaa xagga dahaarada marka laga yimaado nijaasada waa lagu suulin karaayo nijaaso asal waxaa u ah caynteeda in la zuuliyo mar haddii caynteedii waxaan ay zuulin karayaan waa lagu zuulin karaa wey biyihii mulaqa ahaa waayo biyaha mulaqa ah nijaaso daahirinteed looma shardin karo marka waad ku sijoon kartaa mara kaadi gaadhi waad ku maydhi kartaa wamaa ilaa daalik najasun waa kuwa najaaso ah waa saddexaad wa huwa waa biyihii alladii kaasoo khaaladathu ay ku darsantay najaasatu najaaso oo faqayarat markaa ay doorisay axadda awsaafihi tilmaamihiisii midkood ay doorisay tilmaamuhu biyuhu leeyihin waa maxay waa xaggii dhadhanka ama xaggii urta ama xaggii midabka biyihii shay najaasaha baa ku dhacay midabkiibaa isbedelay ama urtiibaa isbedeshay ama dhadhankiibaa isbedelay biyihii ama dhadhankiiba isbedelay ama biyihiibaama urtiiba isbedeshay wixii la midka alfaslu thaani fasalkii labaad baabu laaniya aaniyada iyo weelashii iyo maacuuntii iyo alaabadii buu sheekhu fasalkan kaga hadlayaa dahaaradu waxaa inoo soo hormaray kitaabu dahaara ayaynu ku jirnaa kitaabu dahaara oo fusuul badan ka koobnaa fusuusha uu ka kooban yahayna uu sheekhu calayhi raxmatullaah uu sheegay ilaa koob iyo toban fasal taqriiban inuu kitaabkaasi ka kooban yahay ama koob iyo toban baab inuu ka kooban yahay dahaaradu waxay leedahay waxyaalo la yidhaahdo maqaasid oo waxaa la yidhaahdaa maqaasidu tahaara dahaaradu waxyaalo ay u qasdayso maqaasida baa jira waxaa jira wax la yidhaahdo alwasaa'il oo wasaa'ilu dahaara baa la dhahaa waxaa jira wax la yidhaahdo alwasaa'ilu lwasaa'il waxaa marka laysku ururiyo waa toban qodob qof kasta oo fiqhiga baranayaa tobankaa qodob inuu yaqaano muhiimad aada u weyn bay ku fadhidaa marka qof walowba tobankaa qodob ilaasho midda qodob qodobka koowaad waxaa la yidhaahdaa maqaasidu tahaara dahaarada waxay dahaaradu u qasdayso qodobka labaadna waxaa la yidhaahdaa alwasaa'il waxay dahaaradu u qasdaysay wax lagu gaadhayo qodobka saddexaadna waxaa la yidhaahdaa alwasaa'ilu alwasaa'il wixii waxaa lagu gaarayay wixii wasaaisha uu ahaa marka laysu geegeeyo marka waa toban qodob bay ka koobmaan maalan maqaasidu ahaara maqaasidu tahaara waxay ka kooban tahay afar qodob dahaaradu maxay u qasdaysaa hadafkeedu waa maxay waa afar qodob qodobka koowaad waxaa la yidhaahdaa alwuduu waa weyso qodobka labaad alguslu waa maydh qofkuu maydho qodobka saddexaad altayamum waa tayamum qofku uu tayamumo qodobka afaraadna waa isaalatu najaasa najaasadii oo la suuliyo afartaa qodob marka waxaa laysku yidhaahdaa maqaasidu tahaara aan ku celiyo qodobka koowaad alwuduu waa weysada ka labaadna waa alguslu waa maydha ka saddexaad waa atayamum waa tayamumkii iyo boodhaysigii ka afaraadna waa isaalatu najaasa najaasadii oo la suuliyo afartaa waxaa la yidhaahdaa maqaasidu tahaara waa tahaaradu waxay u qasdayso afartaa marka laga soo waado waxaa jira wax la yidhaahdo alwasaa'il oo afartaa lagu gaadho ayaa jiro wasaa'il ah midda koowaad waa almaa'u waa biyaha waataynu ka soo hadalnay baabulmiyaah cishadii dhoweyd ta labaad waxaa la yidhaahdaa aturaab waa ciidda oo waxyaalaha qaarkood lagu lagu daahiriyo ta saddexaad waxaa la yidhaahdaa xajar listinjaa xajar al dhagaxa lagu darab yeesho ama lagu istinjoodo ta afaraadna waa aalatu dabqi aaladda iyo walaxda wax lagu magdeeyo oo lagu daahiriyo hargaha iyo wixii la midka ah afartaana waxaa la yidhaahdaa alwasaa'il aan ku celiyo almaa alturaab xajaru listinjaa aalatu dabqi afartaa waxaa la yidhaahdaa alwasaa'il halkaa sideed qodob baa ku ururay afartii horena waxay ahaayeen maqaasidu tahaara afartanna waxaa la yidhaahdaa alwasaa'il waa sideeddaa qodob waxaa jira laba qodob oo u dambeeya oo alwasaa'il alwasaa'il la yidhaah labadaa qodob qodobka koowaad waa alinaa'u waa weelkii waana baabkaynu maanta gelayno qodobka labaadna alijtihaad baa la dhahaa inuu qofku haddii uu shakiyo uu ijtihaadi karo oo ku dhiiran karo laba shay maalan halkan waxaa yaalla caagad ay biyo ku jiraan iyo caagad ay kaadi ku jiraan labada caagadoodna inay biyo iyo kaadi kala yihiin waad ogeyd markaasaa waxaa dhacday inaad kala sooci kari weyday labadii caagadood waad ijtihaadaysaa markaa haddii xitaa urtu kaa qarsoonaato taana waxaa la yidhaahdaa wasaa'il baa la yidhaahdaa alwasaa'il lwasaa'il waana baabka maanta aynu gelayno oo dahaarada iyo maqaasideeda halkaasu ka galaa marka baabul aaniya aaniyada iyo weelasha baabkoodi weeyaan aaniya luqadda carabiga waa jamcu inaa'in inaana waxaa la yidhaahdaa waa awciyada iyo weelasha wax lagu shubtaa la yidhaahdaa wa fiihi baabkan gudihiisa waxaa ku sugan khamsatu dawaabida shan daabid baa ku sugan shan qodoboo la ururiyey adaabid lwalu ka u horeeyaa wa fiihi khamsu dawaabida baabkan waxaa ku sugan shan daabid addaabid alwalu ka u horeeya yubaaxu waxaa la xalaaleeyey oo waxaa la banneeyey isticmaalu in la isticmaalo kulli alaaniyati weelal dhammaantood ilaa dahaba weelka dahab ka samaysan mooyaane iyo walfidata weelka fidada ka samaysan mooy waa lacagta weel dahab ka samaysan ama lacag ka samaysan labadaa weel waa la diiday labadaase wixii aan ahayn iyagu waa bannaan yihiin ibaaxo maxaa la yidhahdaa ibaaxadu waa ibaaxadu waxaa la yidhahdaa waxay ka mid tahay axkaamta shanta ee takliifiga ahee waajib iyo xaaraan iyo mustaxab iyo karaaho iyo ibaaxo maaragtay axkaamta shanta ah bay ka mid tahay waa qofkii marka la uruuriya waxaa la yidhi ibaaxadu waa in qofka la dooransiiyo shay inuu shaygaa sameeyo iyo inuu ka tagaa inay qofku isula mid tahay oo hadduu sameeyana aanu ku dembaabayn haddii uu ka tagana aan hawaab hadduu sameeyana aanu haddii alla idmaayo ajar iyo hawaab ka helayn niyo markaa dee inuu maarata ay ku ladhan tahay mooyaane haddii uu qofku ka tagana ciqaab aanu ka ratibmayn taasaa ibaaxa la yidhaahdaa marka micnuhu waxa weeye waxaa qofkii u bannaan inuu isticmaalo weel walba wixii aan ahayn weel dahab ka samaysan ama aan ahayn weel ka samaysan lacag aan ka samaysan aan ahayn kulligaasi marka xagga luuqada waa min siyaqilcumuum buu ka mid yahayoo weel oo dhan baa soo gelaya wixii daliilka sharciga uu reebay mooyaane dahabka iyo lacagta iyo wixii caynkaasoo kale ah mooyaane rasuulkaana diiday caleyhi salaatu wasalaam laa tashrabuu fii aaniyati aldahabi waalfida walaa ta'kuluu fii sixaafiha fainaha lahum fi اdunya walakum fi اlaakhira waatuu rasuulku laha salawatu llahi wasalaamu calayh aladii yashrabu fii aaniyati aldahabi waalfidati inamaa yujarjiru fii batnihi naara jahannam qofka wax ku caba weelka dahabka ka samaysan ama lacagta ka samaysani waxa uu calooshiisa kaga shanqarhinayaa oo biyaha uu ku liqayaa waxa weeyaan waa uu naar jahannamo wuxuu liqayo oo wax ku cabayay nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka istinahaas laga soo reebay dahabka iyo fidadu waa istina caynkaas sax ah oo sharci ah weeyaan waana arrin dee xaaraam ah marka waxaa la reebay ee xadiidkaasi uu reebayo ee labadaa weel ku saabsan dahabka iyo lacagta ka samaysan manhigaasi wuxuu ku dhacayaa weelka dahabka iyo lacagta la isticmaalayo cunnada iyo cabidda keliyuu ku dhacayaa laakiin hadduu qofku isticmaalo weelkii dahabka ahaa iyo weelkii lacagta ahaa waxaan cunno iyo cabid ahayn hadduu qofku u isticmaalo xaraam ma aha waayo nebigu sal allau alay ali wasalam nahyiga shay gaara ayuu ku khasisay waa siday culimmada qaarkood leeyihiin oo cunno iyo cabid buu ku khasisay oo culimmadu waxay leeyihiin haddii nahyigaasi caam uu noqon lahaa oo cunno iyo cabid keliya aanay ahaan lahayne ka badnaan lahayd nahyigu caam noqon lahaa nebigu sala allahu caleyh waali wasalam wuu caddayn lahaa waa sheegi lahaa sidaa awgeed baa nahyigu wuxuu gaar ku yahay cunnada iyo cabidda oo keli ah rag iyo dumarkuna waa ku siman yihiin oo khaas kuma aha ragga keliya gabadhuna uma xalaalaha iyadu waxaa ka duwanoo iyadu hadal leh weelkii isagu lagu karay dahab lagu karay oo dhowr qodob oo karma ah la saaray dahaba ama lacag ah weelkaasi muxuu noqonayaa sida horta dahab waxa la yidhahda in weelka lagu kabaa oo lagu qodbaa haddii weel qodob u baahda uu noqdo weelkaasi asla ma bannaanaba baahi hadday keento iyo haddaanay baahi keeninba laakiin wixii fidada ahayd ee qalinka ahayd ama lacagta ahayd haddii weel lagu kabo oo wixii dee baahi ay keentay lagu kabo islamarkaana meesha lagu kabayaana meel yar ay tahay iyadu wax dhibaato a ah ma laha oo saddex shuruudood bay culimmada u dhigaanoo in haddii alla meesha lagu kabayaa ay tahay oo karinta la saarayaa meel yar oo aanay baahidii ka siyaadsanayn jabniinka ahayd meeshii jabtay ama dilaacday in waxaan lagu kabayaa ama lagu karayaa ay fido ama lacag tahay in haddii alla idmaayo baahi iyo dani ay keentay waayo waxaa u daliila nebigu sal allahu alay wali wasalam xadiidka uu warinayo xadiidka saxiixa ah ayaa oo uu warinayo imaam albukhaari iyo tirmidi quliisa uu soo saarayo ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam xeedho uu lahaa ayaa jabtay oo xasaskiisa mid ka mid a ah, intay raashin ugu soo dhiibtay mid kale gurigeeda isagoo jooga tii gurigeedii uu joogay intay arrintii ka masayrtay ay gacanta ku dhuftay xeedhadii dhulka ay ku dhacdo xeedhadii ay dilaacday meeshii ay xeedhadaasi ka dilaacday nebigu sala allahu calayhi wa aalihi wasalam dhowr qodob oo fidaa buu nebigu ku karay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka sheekhu wuxuu yidhi yubaaxu waxaa bannaan isticmaalu in la isticmaalo kulli l aaniyati weelal dhammaantood ila dahaba walfidata dahabka iyo fidada mooyaane daabidu haani daabidka labaad aaniyatu lkufaari gaalada weelashoodu daahiratun daahir weeye maa lam yuclam waase goorma maa lam yuclam intaan la ogaan annahum iyagu yastakhdimuunahaa inay weelashooda u isticmaalaan fii najaasatin wax nijaaso ah gaalada weelashooda waxna waa lagu cuni karaa waxna waa lagu cabbi karaa ilaa in la ogaada mooyaane inay wax xaaraana ku isticmaalaan maalan khamradaay ku cabbaan maalan khansiirka iyo doofaarkay ku karsadaan waxaa caynkaasoo kale ah haddii taasi ay caddaato iyadu waa laga joogsanayaa oo halka kan ee sheekhu caleyh raxmatullah aaniyatulkufaarka nisbadaas wuxuu ka wadaa waa nisbo xoogaa ikhtilaaf uu ku jiro ma bannaan tahay bay culimmadu isweydiiyeen in wax lagu cumo wax lagu cuno ama lagu cabbo mise ma bannaanaa aaniyat lkufaar ee sheekha kitaabka qoray waxaad moodaa markaad u fiirsato kitaabka warkiisa isagu wuxuu ku qaydayaa sheekhu in la isticmaalo inay bannaan tahay oo daahir ay tahay allaahumma in la ogaada mooyaane inay wax nijaaso ah u isticmaalayaan weelashatan haddiise aanay wax nijaasaa ah u isticmaalin waa iyadu waxa weeyaan waa layska isticmaali karaa waxaase laakiin laisweydiiyaa ma la maydhayaa intaan wax lagu cunin oo wax lagu cabin weelashooda ma layska maydhayaa iyadoonba wax xitaa wasakha iyo nijaasa aanay kaaga muuqanin mise la maydhi maayo ee waxbaa laysaga cunayaa waxaa masalada kusoo arooray xadiidka abi thaclabata alkhushani ee saxiix albukhaari keyrkiiba ku yaalla saxaabigaasa rasuulku wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow sal alla alay wasalam innaa biardi qawmin ahla kitaabin annagu waxaanu joognaa qolo ahli kitaaba dhulkoodaanu degannaha waa yahuud iyo nasaara afa naakuluu fii aaniyatihim weelashooda wax ma ku cunnaa buu yidhi nebigu wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam laa taakuluu fiiha ilaa anlaa tajiduu hayrahaa faqsiluuha uma kuluu fiiha ha ku cunina weelashooda waxba inaad weydaan oo aydan haysan mooyaane weelal aad wax ku cuntaan oo kale hadday dani idinku qabato weelasha maydha dabeetana wax ku cuna baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa muslim iyo bukhaari iyo abu daawuud iyo termidi ibna maaja intuu way soo saareen marka masaladu waxoogaa tafsiilaa la geliyaa oo faahfaahin kooban baan gelinaynaa qodobka koowaad haddii la ogaado inay u isticmaalayaan gaaladu waxyaalo najaasaada ah, sida khamriga sida bakhtiga sida doofaarka waxaa waajib ah hadduu qofku weel kale waayo inuu maydho goorma qabla istikhdaamiha intaanu isticmaalin waa garti sooma intaanu isticmaalin inuu maydho ayaa waajib ah markaynu sidaa leenahay qodobka koowaad waxaynu ku fadhiisinnay xadiidkii iminkaaynu akrinay oo nebigu uu lahaa haddaad wax kala weydaan waxaa ku cunina laakiin haddaad weel kala weydaan iska maydho wax ku cunu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh qodobka labaad haddii la filayo lama hubo laakiin waxaa la filayaa inay wax nijaaso ah weelka u isticmaalaan yaqiinse ma aha markaa waxaa sunno ah tii hore waajib bahayd soo maha waxaa la ogyahay weelka xaaraam nijaas bay ku cunayaan nijaas iyo xaaraan faariq baa u dhexeeya marka haddii la ogaa waxaa tii hore waa la hubay inay wax nijaasa ku cunayaan mar haddii la hubo maxaa waajib ah maxaa waajib ah in la maydho soo maaha taasaa waajib ah markan lama hubo laakiin aad baa loo filayaa inay wax nijaasa weelka ku cunaan mar haddii la filayo aan yaqiin loo haynin waxaa sunno ah in la maydho oo xadiidkaasa isna lagu xambaaraya waayo nebigu waxaa lagu xambaarayaa in la maydho inay sunno iska tahay waajib aanay ahayn maydhidu nebigu sal allahu calayh waali wasalam waxaa sugnaatay islaan mushrikad ah ubo yaroo weyso ay lahayd inuu ku weysaystay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayaa sugnaatay markaa weelka ayarsaantu leedahay mushrikadda ahi afkay ka cabi kartaa waxbay ku shubanaysaa waxbay ku cabaysaa waxbay ku dhiganaysaa sooma haddee weelkaa isticmaalaysa wey waaye addaabidu wuxuu yidhi sheekhu caleyh raxmatullah micnaha ku celina ee aaniyatu lkufaari weelasha gaaladu daahiratun daahir weeye waase goorma maa lam yuclam intaan la ogaan annahum iyagu yastakhdimuunaha inay u isticmaalaan fii najaasatin najaasa inay u isticmaalaan adaabitu thaalithu daabidka saddexaad cadmu lmaytati maytada iyo baktiga laftiisa hadduu dhinto laftii uu lahaayee ilaahay ku sameeyey lafihiisii iyo wa qarnuhaa maytada geys geeskeedii iyo wa dufruhaa ciddideedii iyo wa xaafiruhaa qoobkeedii iyo wa shacruhaa tinteeda wa suufuhaa dhogarteeda wa riishuhaa baalasheedu daahirun daahir weeye neefkii baktiyey ama shimbirtii baktiday ee aan iyadoo la gowricin iska baktiday lafaheedii iyo neefkaa geesihiisii iyo ciddiyihii neefkaasi iyo qoobkiisii iyo dhogortiisii luqadda carabiga ah shacriga waxaa gaar loo yidhaahdaa dhogorta riyaha suufna waxaa la yidhaahdaa dhogorta idaha wabarna waxaa la yidhaahdaa dhogorta geela waa garata soomaa waa inaad kala garanaysaa haddaad mar shacri maqasho waa dhogorta riyaha oo shiimkaasi kugu soo baxo haddii saad kugu soo baxo suuf la yidhaahdana waa dhogorta idaha haddii wow kugu soo baxo wabar la yidhahda wabar wabarkuna waa dhogorta geela weeyaan iyo wariishuhaa baalkeeda hadday shimbiriya wax baalaleh oo duula ay tahayna daahirun daahir weeye masaladan markaa meyte maxaa la yidhahdaa horta baktigu waa maxay bakti waxaa la yidhahdaa kullu maa maata biayri dakaatin sharciya kullu maa maata bigayri dakaatin sharciya waa wax walboo baktiya isagoo qaab sharci ah aan loo gowricin waa garta soo maa qaab sharci aan loo gowricin maytaa la yidhahdaa sida raajixa marka sida raajixa ah ashyaadan uu sheekhu meesha ku taxay ee ilaa toddobada qodob ah ee sheekhu meesha uu ku sheegay kulligeed waa daahir waa qowlka raajixa ah waa sax suu sheekhu sheegay dhammaanteed waa daahir wey waana qowlka xagga madaahibta markaynu eegno qowlu abi xaniifa wey abi xaniifa isagu saasuu qabaa wa qowlun fii madhabi imaami imaami maalik maalikna waa qowl madhabtiisa isna ku sugan waxaa kale axmed ibnu xambal qudhiisu riwaaye uu leeyahay baa jirta sheekhulislaam ibnu taymiya isagu fataawihiisa mujalladka koob iyo labaatanaad safxada sagaashan iyo toddobo arrintaasuu rajaxay oo wuxuu yidhi sheekhu walqowlu sawaabu hadalka saxa ah ana alasla fiiha tahaara toddobadaa qodob waxaa asal u ah inay daahir yihiin walaa daliila cala annajaasa daliil kuma sugnaa caddaynayaa inay qodobada dhowrka ah najaaso aynihiin waayo maxay tahay hadalkaas micnihiisu waxa weeyaan haddii iyadu aanay nololba yaanay lahaanoo markaa meyta ha ahaato oo markaa dee nolol ma laha iyadu waa oo nafti waa dhaaftay waa ta labaade naf shaqaynaysana ma laha oo dhiiggii iyo dheecaankii kala gudbinaysaa oo markaa dhiiggii xubnihii iyo xidadii ku socon maayaanba wuxuu yidhi marka sheekhu cadmu lmaytati maytada iyo baktiga lafteedu iyo wa qarnuhaa geeskeeda wa dufruhaa ciddideeda wa xaafiruhaa qoobkeeda wa shacruhaa dhogorteeda wa suufuhaa suufteeda iyo dhogortii idaha wa riishuhaa iyo haddii aan idmaayo baalkeeda daahirun daahir weeye wa wabaruhaana waa kula mid eh, dhogortii geelina waa la mid ka reebin sheekhu waa ka tegay halkan laakiin dee dhogorta geeluna waa kuula mid dhogorta unbay soo gelaysaa الضابط الرابع جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير جميع جلود الميتات dib ka soo micneeyo waxyaalaha baktiga ee dhintay hargahoodu dhammaantii tadhuru waxay ku daahir noqonaysaa bidibaaqi marka la megdeeyo asal marka la mariyo oo la megdeeyo la hagaajiyo ayaa haddii alla la idmaayo la dhiso la habeeyo saasay daahir ku noqonaysaa ila alkalba ayga mooyaane iyo walkhinziira doofaarka mooyaane maalan haddaynu iminka soo qaadanno harag neef dhintay haragii ribaa ku baktiday halkaa duleedka ah macaadkaa duleedkaasi ri ku baktiday ridii waxaynu u baahannay inaynu haraggeeda intifaacsano oo iibsanno ama labaatan kun baa la siistaa ama shan iyo toban kun baa la siistaa soomaali ridii marka waynu u nimi surkaynu ka jarnay afarta adin baynu ka goynay maadaama bakti ay tahay haraggii baanu kala baxnay markaasaanu asal marinay hargeedii intaanu dhisnay baanu asal marinay jaaza isticmaaluhu marka de in la isticmaalaa waa banaanya soo maha masallaa laga dhigan karaa gogol lagu fadhiistaa laga dhigan karaa mid lagu seexdaa laga dhigan karaa waa banaanya laakiin intaan asalkaa la marin oo aaladda wax lagu dabqiyo oo lagu asliyo aan la marin ka hor xalaal ma aha laba nooc baa sheekhu ka soo reebay haragooda laba nooc oo xayawaanka ka mid a ah. nooca koobaad waa jildulkalbi waa ayga haraggiisa ka labaadna waalkhinziiri waa doofaarka haraggiisa oo labadaasi waxaa la yidhahdaa xitaa haddii la asal la mariyo la dhiso la habeeyo daahir ma noqdaan waayo najaasadooda waxay tahay najaasa cayniya cayn ahaan haragga kani laftiisaabaad nijaas ah oo markaa haddii wax la mariyo iyo haddaan wax la marin midna daahir noqon maayo marka xukunka hargaha ama haragga maytada xukunkeedu waa masale culimmadu ay ka hadlaan maalan madhabta xanaabilada la yidhaahdo imaamu axmed ibnu xambal odayga uu yahay caleyh raxmatullah iyagu waxayba leeyihiin qowl bay qabsadeenoo waxay leeyihiin jildulmaytati laa yahuru bidibaaqi jildu lmaytati laa yadhuru biddibaaqi haragga maytada asalbaba maba ku daahirayo wax la yidhaahdo megdin iyo aslid kuba daahiri maayaba waayo nijaaso cayni ah weeye cayntiisaaba nijaas ah marka suuragal maaha in la daahiriyo bay yidhaahdeen waxaa loogu jawaabay nusuus cad baa masaladaa kusoo arooray oo haddii haraggii la megdeeyo la dhiso inuu daahir noqonayo sida xadiidkii maymuuna ee saxiix muslim iyo nasaa'i abu daawuud ibni maajah ay warinayeen ee rasuulku lahaa markuu arkay neefkii baktiga ahaa hallaa akhadtum ihaabahaa fadabaqtumuuhu haraggeeda maad qaadataanoo dabqi iyo asal intaad marisaan maad ku intifaacdaan buu nebigu sal alay wali slam waxay yidhahdeen xadiidkaasi waa mansuukh oo waxaa nasakhay xadiidka cabdullaahi bni cukaym ee nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tantaficuu min almiitati maytati biyahaabin walaa casabin maytadii ha kaga intifaacina harageeda iyo seedeeda midna ha ku intifaacina xadiidkaasoo saxiix ahoo tirmadiya nasaya abu daawuud ibna maaja iyo tayaalisi intaba ay wariyeen xadiidkaasaa haddii aliidmay nasakhay oo rasuulku xadiidkaasi wuxuu sheegay oo laga wariyey geeridiisa bil ka hor ayaa laga wariyey saasay yidhahdeen marka waxaa loogu jawaabayaa xadiid cabdullaahi bni cukayme ee rasuulku leeyahay maytadii haraggeedii iyo seeddeedii ha ku intifaacina xadiidkaasi ma nasakhin xadiidka maymuuna waayo naskhinta xadiid xadiid nasakha waxay u baahan tahay taariikhda labada xadiid ay kala horreeyeen in la ogaado si ka dambe si toosa loogu camal falo xadiidka maymuune laftiisu waxaa la yidhaahdaa inuuwuxuu noqon karaa xadiidka laftiisu nebiga geeridiisii in bil ka yar xitaa rasuulku xadiidka inuu sheegay baa dhici karta haddii xitaa uuba sugnaado bay culimmadu leeyihiin oo aasaad sheegaysan ay sax noqoto xadiidkaasi mansuuq yahay rasuulku markuu leeyahay ku intifaacina maytada haraggeeda iyo seedeeda waxaa xadiidka lagu fasirayaa inta aan asal la marin haraggii oo la hagaajin baa looga jeedaa ee marka laakiin asal la mariyo la hagaajiyo kadib in lagu intifaacaa dhimaan labada xadiid saasaa laysu waafajin karaa waayahay wuxuu yidhi sheekhu jamiicu juluudi lmaytaati waxyaalaha maytaadka ee baktiga ee dhintay haragooda dhammaantii tadhuru waxay daahir ku noqonaysaa biddibaaqi in la dabqiyo oo asal iyo wax la mariyo ila alkalba ayga mooyaane iyo walkhinziira doofaarka addaabit alkhaamis yusanu waxaa la sunneeyaa taqdiyatu in la daboolo alaaniya weelasha in la daboolo gaar ahaan habeenkii marka laga seexanayo wa iikaa'u wa yusanu waxaa la sunneeyaa iikaa-u in la afxidho al asqiyata sibraarada foostooyinka jirkaamada weelasha afkale ee wax lagu shubto joogaga in la af xidho ayaa la sunneeyaa wa iqlaaqu alabwaabi waxaa kaloo la sunneeyaa iqlaaqu in la xidho alabwaab albaabada in la xidho waxaa kaloo la sunneeyaa wa dikru in la xuso isma allaahi magaca ilaahay calayhaa alaabadaa marka la qabanayo ama albaabka la xidhayo cinda annowmi seexashada agteeda intaas waa ashyaa sunna bay ka mid tahay oo sunnaha nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayay arrintaasi ku salaysantah waxa weeyaan markaa xadiidka rasuulka u daliilay intaba xadiidka jaabir oo rasuulku sal alla alay wasalam uu ka warramay aqliq baabaka albaabkaaga xidh wadkur isma allahi caza wajalla ilaahay magaciisana xus fa ina shayطaana laa yaftaxu baaban muqlaqan shayطaanku albaab xidhan ma furi kara buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam habeenkii markaad seexanayso markuu albaabka xidhanayso oo handaraabka aad gelinayso bismi illaahi ku geli shaydaanku guriga kuuma soo geli karo waayo fa ina shayطaana laa yaftaxu baaban muqlaqan wa adfi bakhtii buu nebigu yidhi sal allahu alay wasalam misbaaxaka faynuuskaaga bakhtii wadkur isma allah ilaahay magiciina xus markaad ka bakhtiinayso wa khamir dabool inaa'aka weelkaaga haddaad wax kala weydo walow bicuudin tucriduhu calayhi xitaa aad bal laan intaad soo qaadda iyo qori yar afkaba aad ka saartid haddaad afka waxaad kaga daboosha aad weydo wadkur isma allah ilaahay magiciina xus wa awki af siqaa'aka sibraarkaaga iyo fustadaada iyo weelkaaga wadkur isma allahi caza wajal ilahay magiciina xus marka mid walba isimka ilaahay baa lagu ladhayaa micnaha loo jeedana waxa weeye rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam sanadka habeen ka mid ah in cirka ay ka soo degto aafo iyo cudurro wax weel walba oo af daloola ama af bannaanna waxaasi inay galaan baa nebigu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka arrintaasi waxaa weeyaan taxadar iyo silaalin ayaa la rabaa yusannu waxaa la sunneeyaa taqdiyatu in la daboolo alaaniya weelashii in la daboolo iyo wa iikaaw in la af xidho al asqiyata sibraarada joogaga foostooyinka jirikaamada wa iqlaaqu in la xidho ayaa la sunneeyaa alabwaab albaabada iyo wadikri smallaahi ilaahay magicii in la xusaa la sunneeyaa calayhaa waxyaalaha lasoo sheegay dushooda cinda annawmi marka la seexanayo haalian qodobka saddexaad baabu qadaa'i alxaajaat xaaja xaajada gudashadeedii ayuu halkani baab u yahay oo maxal u yahay uu ka hadlay haada kani baabun wuxuu baab u yahay fii bayaani qadaa'i alxaaja xaajo gudashadeed caddaynteed ayuu baabkani ka hadlayaa waa wixii ku xidhnaa xaajada gudashadeeda oo qofku uu samaynayay intuu xaajada gudanayo ayaa baabkani uu ka hadlayaa wa fiihi baabkan gudihiisa waxaa ku sugan halaathatu dawaabida saddex qodob oo la ururiya baa ku sugan adaabidu alwal maa yaxrumu maa yaxrumu maa waxa yaxrumu xaaraamoobaya sittatun lix weeye waxa xaaraam noqonaya yani hadal baa u qadaranoo maa yaxrumu ee dee alla idmaayo ficluhu baa u qadaran maa yaxrumu ficluhu waxa samayntiisu ay xaaraan tahay fii ahnaa'i qadaa'i alxaaja hadalkaasaa meesha ku jira maa yaxrumu waxa ay xaaraam tahay oo xaaraamoobaya ficluhu samayntiisa fii ahnaa'i qadaa'i alxaaja xaajada marka la gudanayo dhexdeeda waxyaalaha xaaraamta noqonaya sittatun lix wey hadalku marka saas iskugu fadhiyaa kow istiqbaalu lqiblati qibladii in la qaabilo oo qibladii laga hor oo qofku markuu xaajo gudanayo inuu qiblada qaarkiisa hore ku beego wastidbaaruhaa iyo inuu qibladii u dhabar jeediyo dhabarkiisa ku beego bilaa xaa'ilin wax ka xigaa iyadoo aanay jirin wax teed ah oo u kala dhexeey iyadoo aanay jirin tuban bannaana fadhiisto inuu qaarkiisa hore qiblada ku beego ama dhabarka ku beego uu kasii jeesto qibladii ayaan waxyaalaha xaaraamta ah ka mid ah oo masalada tani waa masalo khilaaf ah oo bayna alculamaa waa masalo laysku khilaafsan yahay tafsiil baana ku jira haddii adiga gurigaaga adiga iyo waxaan odhan lahaa meesha aad fadhido ku xaajo gudanayso iyo qibladu wax u dhexeeyo wax dhibaato a ah ma laha dhanka aada doonto inaad qibladaada ku beegto dhibaato ma laha haddii markaa aynu sidaa leenahay waxaynu uga jeednaa adilada ku soo aroortay in la iswaafajiyo ayaynu u jeednaa maalan iminkaa qofkii aan dibad u baxayne suuligaa dhisan haddii alla idmaayo suuligaa dhisan maaragtay gudihiisa ku xaajo gudanaya isagu ba'si ma laha suu u isticmaala waayo xadiidka abi ayub alansaari wuxuu leeyahay rasuulku sal allau alay wasalam idaa ataytum lqaa'ida kortagii markaad timaadaan falaa tastaqbilu lqiblata walaa tastadbiruuha qibladii hana qaabilinoo qaarka hore ha u jeedinina dhabarkana yaan loo jeedin walaakin shariquu aw qaribuu laakiin bari iyo galbeed midkaa doontaan u jeestaa xadiidkaasi gaar ahaan reer madiinuu taabanaya oo reer madiina taabanaya waxaynu uga jeednaa madiine markaad joogtid ayaa haddii alla idmaayo qiblada waxaanay kaa xigin bari iyo galbeed baanay kaa xigin waa ka dadbantahay madiine oo waa ka duwantahay meelaha kale abu ayuub wuxuu leeyahay shaam baan intaanu soo galnay ayaanu waxaanu helnay suuliyo xagga qiblada qofku markuu ku fadhiisto qaarkiisa hore ku beegmayo markaasaanu intaanu isyara dadabno oo isbabacno markaanu godka ku fadhiisanno ayaanu markaanu ka soo baxno ilaahay dambidhaaf weydiisan jiray ibnu cumarna wuxuu leeyahay maalin baan guriga walaashay xafsa dushiisa u baxay markaasaan waxaan arkay rasuulkiioo xaajo gudanayo qaarkiisa horena uu shaam u jeedo dhankeeda qaarkiisa dambena uu qiblada ku beegan yahay xadiidka uu bukhaari ba warinayo ka horena bukhaari muslim baa wariyey marka labadaa xadiid waxaa laysu waafajinayaa cabdulaahi bin cumar wuxuu leeyay rasuulku wuxuu reebay sala allahu calayhi waxaa la reebay oo rasuulku reebay in marka qofku uu meel bannaana ah oon dhisma gudahii ahayn markuu ku xaajo gudanayo oo isaga qiblada aanay waxba u dhexaynin inuu qofku haddii alla idmaayo qaarkiisa hore ama qaarkiisa dambe u jeediyo taasaa mamnuuca ah laakiin haddii uu meel dhisma ah ku jiro qofku sida suuliyada iminka caadiga ah, innagu waynu isticmaalno dhib ma laha qofku labadiisa qaarka hore iyo qaarka dambe qaarka hore iyo qaarka dambe midkuu qiblada u jeediyaba dhibaato ma laha bimacnaa hadduu qibladii uu ku jeesto wejigiisa ku beego iyo hadduu dhabarkiisa ku beegaa midna dhibaato ma laha waayo dhismo dhisan oo teed ah baa u dhexeeya isaga iyo qibladii wuxuu yidhi marka sheekhu calayhi raxmatullah istiqbaalu lqiblati qiblada oo la qaabilo ayaa waxyaalaha muxaramka ka mid ah iyo wastidbaaruhaa in loo dhabar jeediyo bilaa xaa'ilin iyadoo aanay waxba kaa xigin qodobka labaad fii qaaricati ariiqi waadilli wa mawaaridi nnaasi waxyaalaha aan xaaraanta waxaa ka mid a ah fii qaaricati ariiqi ariiqa gudihiisa qaaricada waxa qaarica loo yidhi waa min alqarci baa laga keeno qarciguna waa garaaca wax la garaacaa la yidhahdaa marka waa ariiqu waa meeshii ay cagta dadku ay garaacaysay oo dadkan maraya cagahooda dhulkay la dhacayaana waa kuwa dee ku socda marba tallaabo dhigaya marka waxaa looga jeedaa dadku meeshay cagaha ku garaacayan oo ariiqii la maraya fii qaaricati ariiqi ariiqa barhtankiisa qofku inuu ku saxaroodo ama ku kaajo wadilli iyo hadhkii qofku inuu meelaha dadku hadhsanayaan ama balbalooyinka waaweyn ama dhirta waaweyn iyo meelaha dadku ay hadhsadaan in qofku uu ku saxaroodo ama ku kaajo ayaa xaaraam ah wa mawaaridi nnaasi dadku meelaha ay ku soo arooraan oo waddooyinka ceelasha iyo berkadaha loo maro iyo webiyada loo qaado in lagu xaaja guto iyo meelaha qasabada biyaha laga dhaansado waddooyinka loo qaado in qofku kaadiya saxara uu la fadhiisto bartankeeda waxyaalaha xaaraamta abay ah ka mid tahay waxaana masaladaas saddexdaa qodob ee xaaraanta halkan uu sheekhu ku tilmaamay waa saddex sababood oo lacnad soo jiidi karaya inay lacnadi soo jiidi karaysana waxaa u daliila xadiidka mucaad radi allaahu canhu oo rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ittaqu lmalaacina halaa waxaad iska ilaalisaan saddexda shay ee iyaga sababtooda laysku nacdalo albaraazu fi lmawaarid ta koowaad waa in loo kor tago oo lagu xaajo guto meelaha dadku ay ku arooraan oo biyaha u maraan ama ha noqoto meeshaasi meel qasaba lagaga soo dhaansado oo waddo qasabad oo uu ku yaallo maaragtay taangibya laga dhaansado ama ha noqoto waddo berkad loo maro ama ceela loo maro ama webi loo qaadaba iyo wa qaaricatu ariiqi wadilli saddexdaaba waddadaa dadku maraan iyo hadhka meelaha la hadhsado rasuulku saddexdaa wuxuu yidhi iska jira waxa weeyaan waa sababaha laysku lacdalo ayay ka mid tahay xadiiskaas darajadiisu waa xasan abu daawuud ibna maajah ayaa wariyay sheekhulalbani caleyh raxmatullah irwaa uu kusoo saaraya waayahay wasata alqubuuri wa aydan sidoo kale isaga qadare yaxrumu waxaa xaaraam ah in qofku ku xaajo guto wasata qubuuri xabaalaha bartankooda inuu qofku dadka muslimiinta ama xabaalaha dadku ku aasan yihiin intuu dhex tago inuu saxaro iyo kaadi ku guto ayaa xaaraam ah ama xitaa qabri agtiisa hadduu doono yaanuba dhex geline qabri agtiisa xitaa intuu qofku fadhiisto inuu ku saxaanoodo ama ku kaajo ayaa xaaraan ah waa in nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam tusaale la yaab leh ayuu ka bixiyey qofka xabaalaha agtooda ama dhexdooda ku saxarooda ama ku kaaja xadiidka saxiixa ah ee ibnu maaja iyo bayhaqi ay wariyeen sheikhulalbani irwaaga kusoo saarayo waxaa rasuulku yiri sal allahu alay waali wasalam min xadiidi cuqbata ibni caamir walaa ubaali awasata alqubuuri qadaytu xaajatii aw wasata asuuqi u aabba yeeli maayo haddii aan xaajadayda ku guto qubuuraha bartankooda ama suuqa barhtankiisa intaan isqaawiyo halkaa kaadi iyo saxra inaan la fadhiisto labadaasii u kala aaba yeeli maayo nebigu sal la alay slam yacni waa laba shay aan kala dhicin xagga xumaanta ee faaxishada qofka intuu suuqa barhtankiisi dadku ay marayaan maradii soo rogta ee halkaa kaadi la fadhiista ama saxaro la fadhiista soo qof waalan lagu qiimayn maayo marka la eego qofkaas sida uu la mid yahay xumaanta heerku ka joogo ayaa kii xabaal agteeda ama bartankeeda saxaro iyo kaadi la doontay uu la mid yahay buu nebigu ka wadaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka masaladaas waa masale khatara inuu qofku iska ilaaliyo ay maaragtay khatar loo baahan yahay wasata alqubuuri wa aydan sidoo kale yaxrumu waxaa xaaraam noqonaya in lagu xaajo guto wasata alqubuuri qubuurta bartankeeda fi lmaa'i araakidi filmaa'i biyihii in lagu xaajo guto lagu kaajo ama lagu saxaroodaa xaaraam ah arraakidi fadhiyey biyihii nagaa ee fadhiyey ee aan soconayn ama ha noqdaan biyo yar ama ha noqdaan biyo badan mar haddaanay soconayn ma bannaanaba waayo qofkaasi biyihii nijaas iyo wasakh iyo cudurro wax soo jiidi kara ayuu ku sameeyey nebiguna sal allahu alayhi wasalam xadiidka bukhaari iyo muslim termedi iyo nasa'i abu daawuud iyo axmed ibni maajah iyo darami intuba ay wariyeenoo saxiixa ah ayaa rasuulku wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam min xadiidi abi hurayra laa tabul fi lmaa'i daa'imi ha ku kaajin biyaha fadhiya alladii laa yajrii oo aan soconaynin uma takhtasila minhu markaa aad ku maydhato yaanay taa dhicin marka taasna rasuulku waa reebay salawaatu ullahi wasalaamu calayh filmaa'i biyihii baa xaaraama in gudahooda lagu xaajo guto biyihii arraakidi ee fadhiyey qodobka shanaad filmasjidi waxaa xaaraamtii ka mida ah in lagu xaajo guto filmasjidi masaajidka gudihiisa waayo masaajidku waa makaanu lcibaada waa meel rabbigay lagu caabudo subxaanahu wa tacaala oo mudan in laga hufo oo laga nadiifiyo wax alla wixii aqdaar iyo qurun ah waxaana u daliila xadiidkii qisadiikii reer miyiga ahaa ee masaajidka meel ka mida ku kaajay nebigu sala allahu caleyh wasalam markuu arrintaa ka hadlayay